بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا يا عليم يا حكيم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulan labaad isugu nimi ilaahay baynu subxaanaه wa tacaala u mahad celinaynaa weli inaynu nool nahay qofku inta uu nool yahay fursad buu haystaa noloshiisa iyo cimrigiisa fursad buu weli haystaa wax badan qabsan karayo laakiin marka aad ka tagto tan fursaddii waa kaa dhammaatay jawaabtii unbaad helaysaa ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala islaanimo iyo iimaan gabalka inoo ku riday saacadda inuu ku soo gaarhsiiyey waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu qowlkeenna iyo ficilkeenna ka dhigo khaalisan liwajhi ilkariim kelmaddeenii xalay walaalaha qaar baraarujiye laba meelood baa laga yaabaa markii shaydaankii khunsabka aynu maraynay iyo meeshii tacwiidka nebigu sal alla alيh wasalam uu xasan iyo xusein uu adkaarta u qabanayay siiqadeennu u dhawaaqnay walaalaha qaar baa baraarujiyey in sabqulisaan uu ka dhacay marka u eegi doontaan insha allahu tacaala waxaa darsigeenni xali joogay qofku markuu aqalka ka soo baxayo aqalka markuu qof ka soo baxayo in shaytaan uu albaabka ku sugayo shaydaankaasina uu doonayo qofku in uu weydaariyo ama uu qofku dhaafiyo maxaanku idhaahdaa khayrkii uu subixii aqalkiisa intuu kala soo baxo la soo aadi lahaa shaqadiisa iyo adduunkiisa iyo hawshiisa marka midigta iyo bidixda midigtana malag baa taagan bidixdana shayطaan baa taagan haddii marka uu soo baxo xadiidkii umu salama intuu nebi markuu guriga ka baxaya nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu eegi jiray samada uu saa u fiirin jiray cirka nebigu sal alla alih wasalam markaasuu oran jiray bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila biاllah allahuma inii acuudu bika an adila أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يuجaل عaليه hadduu qofku adkaartaa akhriyo shayطaankii maalintaa meesha waxba uma yaalaan subaxa qofkaasi uu ambabaxayo oo uu ku socdo shaqadiisii iyo ama waxbarashadiisii iyo wixii la mid qofku u jarmaadayo wuxuu shayطaanku odhanayaa kayfa laka birajuli qad hudiya wa kufiya waa uuqiya sidee wax u yeeli karaysaa oo maxaad ku samayn karaysaa maxaa kuugu sugnaaday qof ilaahay uu hanuuniyey oo alla kaafiyey oo alla ilaaliyey maalintaa marka shayطaan alla waa kaa dhowray subxaanahu wa tacaala waa adkaar muhim ah qofku wax ka horeeya gurigiisa markuu ka baxayo meeshuu ku hoyday maxaad la kulmi doontaa maxaa kaa hor iman doona maxaad maanta mudan doontaa xaajo iyo xaal suu noqon doonaa wallaahu aclam ma ogi qofka ilaahay baa garanaya adiga marka maxaa lagaa rabaa inaad sii adkaarta akhrisato sii xirsi xidhato ayaa lagaa rabaa inta badanna qofka adkaarta inta badan u suurowdo waa qofku markuu salaada tukado waxoogaa fadhiya way kuu suuroobaysaa laakiin haddii aad markiiba kabaha boobto way adkaanaysaa markaad adkaar akhrisid waayo markaa dee dhaqaaqdiidba wax badan baa kugu soo furmaya waxaa ka mid ah adkaarta xisnu اlxariiq wax la yidhaahdo baa jira dabka iyo shayaطaanku waa saaxiib asalkiisi inle dab baa laga abuuray shayطaanka waa saaxiib marka inta badan nebigu sal اllau alيه wasalam wuxuu tilmaamay in shayطaanka habeenkii marka la seexanayo dabka la iska demiyo haddii kale aqalkuu idinku gubayaabuu nebigu sal alla alay wasalam dhowr qoys oo reer madiine ahna aqalladii ka samaysnaa carshaanta ahaa waaba ku gubayba oo intuu faanuusihii la isticmaali jiray fatiiladda ahaa soo jiiday buu ku qabtay guryahoodana inta badan waxay ka samaysnaayeen cariish bay ahaayeeno qumbaha iyo timirta laamahooda qumbaha iyo timirta laamahoodana dabku hadduu taabto sida batroolkii u ololayahay dadkaasu ku guba marka in badan aqaladoodii nebigu waa ka digay marka sal allahu alayh waali wasalam in xadiista nebigu uu leeyahay sal alla alih wasalam ee uu rasuulku sal la alay wasalam uu leeyahay idaa ra'aytum alxariiqa fakabiruu faina atakbiira yudfi'uhu markaad dab aragtaan allahu akbar dhaha allahu akbartaasaa daninaysa oo dee shaytaan baa waxaan ku shuqulleh sanad ahaan xadiisku waa daciif laakiin culimmadu waxay leeyiin macno ahaan waa saxiix muddee markii dab uu kaco waxaa fiican in dabkii dee la demiyo intii la buuqi lahaa waa la odhan lahaa wuxuun adkaara ah in la akhriya way fiicanta wuxuun adkaar ah subxaana allah allahu akbar laa ilaaha ila allah wuxuun adal fiican in la akhriya way fiicanta dabku reer mudugu waxay yidhaahdaan reer mudugu waxay yidhaahdaan dabku geliyo tuuga kuu ciidamise habaar kama weyna micnaha waxay uga jeedaan haddii aqalka dab kaa qabsado oo dabkii aqalkii ku baxo oo xoogaa tuugoo meelaha ka dhowed waar ninka guriga la baktiya la yidhaahdo oo la soo ordo aqalkii in dabkii baa cunay intii kalena tuugtii baa la tagtay waxba kuma harin marka adiga marka habaar kama weynayna aqalkaaga dab a la geliyoo tuugna kuu ciidami dee intii laga soo gurgurayna isagaa la tegey oo la dhaqaaqay inna dabkii baa cunayba waa mahmaahay ku mahmaahaan micno weyn bay ku fadhidaayoo dee hadda micnaheedii hadalkayga kuma jirto oo usii dhaadhici maayo mahmaahda laakiin dabka unbay munaasabada unbaynu sheegaynaa iyo inaad mahmaahaha barataan maadaama waddanka ka soo yaro fogaateenoo meelahan kisawaaxiliga lagaga hadla joogtaan si aydinaan dee u ilaawin afkii way fiican tahay way fiican tahay qofkii waaye waxaa ka mid a xisniga qofka rasuulka sal ly slm u sameeyey oo qofka xisni waxaa jira wiqaa'i ah ilaalin qofka caafimaadkiisa iyo bulshada guriga ku nool rasuulku si guud ahaaneed uu ilaalin ugu sheegay dadka wuxuu nebigu yuri sal allah alيh wasalam habeenkii weelasha daboola markaad seexanaysaan weelasha daboola wa awkiu siqaa'a sibraarada iyo wixii wax idinku jiraanna afka ka xidha wa aqliqu albaaba albaabkana xidha albaabadana habeenkii xidha oo markaa albaabka xidhanaysid bismi ku xidh albaabka wa adfiu siraaja faanuustana iska baktiye culimmada waxay leeyiin mucaasirku nalka hadda ma soo gelayaa faanuuska baktiye haddii la yidhi waxay leeyiin nalku wadda waa ka duwan yahay laydhku waa ka duwan yahay laakiin faanuusta waa dabka haddee iska ololayaa oo saa hadday u dhacdo de waxa weeyaan waxbay gubaysaa waa khatar xagna shidaalkii ku jiray iyo batroolkii baa qubanaya gaastii xagna dabkiibaaba dee ku lamaan marka laambaddu way ka duwan tahay bay yidhaahdaan oo qaabkan maanta ah fa ina shayطaana laa yaxullu siqaa'an shaydaanku weel afka laga xidhay ma furo walaa yaftaxu baaban albaabna ma furo walaa yakshifu inaa'an weel la daboolayna daboolka kama qaado fain lam yajid axadukum qofkiin haddaanu helin uu waayo weelkan afla wuxuu ku daboolo hadduu waayo qori intuu soo qaado iyo shay sidaa si gudban ha u saaro maalan shaygii waa saas marka haddaad wax kala weydo sidaa afka uga saar si gudban buu u saaranya markaa soo ma saas uu dhex saaray ama saa u saar ama sidaa u saar aduu saas uun afka uga saar shaygii marka haddii aad weydo waxaad ku samayso cilladdu marka ilaahay magaciisana xusa sidaa yeelay buu nebigu leh sal lla alay slam maxaa yeelay bahashan fuwaysiqada la yidhaahdo waa bahashan la yidhaahdo jiirka jiirka waa ama dooliga soomaalidu see u taqaanaba waa bahal dhib badan oo rasuulku yidhi fi lxilli waalxaram ha lagu dilo xilli waalxaram ha lagu dilo bahashahaasi shaydaanka ku shaqaysta dadka aqalkay ku gubtaa buu nebigu sal alla alay wasalam xadiid kalea sheegay cilada weelka loo daboolayo muxuu xadiidku leeyahay inna fi sanati layla sanadka waxaa ku jira habeen yanzilu fiiha alwabaa'u cudurku uu soo dego sanad baa ku jira habeenka labiyo tobanka bilood samada cudur baa ka soo degaya laa yamuru biinaa'in laysa calayhi khidaa'un cudurkaasi hadduu soo dego weel af bannaan dayn maayo wuu gelayaa buu nebigu yuri sal alla alih wasalam weel kastoo af bannaan waa gelayaa buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam marka oo waa ku degayaa waa khatar cadiim marka hadhow subaxii marka la tooso dadkii weelashii aan dee af bannaana xal oo dhan layska dhaqin baa qofki wax ku cabbayaa ama waa ku fool dhaqanayaa markaasuu le hadhow indhaha layga hayaa iyo xasaasiyad baa igu kacday xalaa meesha wax seexdeen marka waxaa laga yaaba qofku inuu cabo oo hadhow xanuun gaaro marka waa in laga taxadaro oo gaar ahaan darsigaas hooyooyinka iyo hablaha xaafadaha jooga ee inta badan soomaalida guryaha adag shaqeeyaan raggu balbal dumarka u sheega iyo cidda markaa guryaha joogta si wax badan loo badbaado mas'alaa laisweydiin isweydiin karaayo hadduu weelkii xalay af la'aa ah, ma la tuuraya mase waa lagu cunaya rasuulku dee ma odhan waxa ku cunina laakiin nebigu wuxuu inagu baraarujiyey oo inagu booriyey inaynu weelku daboolno salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waxaa ka mid a xisniga xifdu اladfaal caruurta in la xafido caruurtu nicamka ilaahay bay ka mid waa wax ilaahay mooyaane cid bixin karta aanay jirin ilaahay unbaa ku siin kara lilaahi maa fi الsamaawaati wma fi اlأrض yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaaثa wayahabu liman yashaau الذukuur aw yuزawijuhum dukraana wainaaثa wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimu qadiir awlaadu waa nicmo ilaahay baa bixin kara subxaana wa tacaala ka uu siiyeyna alleh iyo kuu ka qariyaba qorsho ilaahay waa caliim xakiim alleh subxana wa taala waa qadiir sidaa awgeed rasuulku wuxuu ley sal alla alay wasalam idaa harabat ishamsu cadceeddu markay dhacdo cadceeddu waa qoraxda soomaalidu cadceed iyo qoraxba way yidhaahdaan markay cadceedu dhacdo awlaaddiinna celiya bannaanka carruurta yaryar banaanka ka celiya fa innahaa saacatun yantashiru fiiha shayaaiin waa saacaday shayaaiintu faafayso habeenkii bay aad u shaqaystaan shayaaiintu maqribkaasi qoraxdii ma dhacday way soo foofayaan musqulaha iyo bullaacadaha iyo meelahanna hadda dee bullaacadaha iska jiifa soo maaha bulaacadaha iyo musqulaha iyo buuraha iyo togagaas iyo balaayadaasi suuqyadaasi ka soo yaacayaan saasay u yaacayaan u ordayaanoo u faafayaan shayaaiintii caruurta celiya buu nebigu le bas dabaraani baa soo saara derajadiis waa xasan caruurtiinna xabisa oo qabta ilaa inta cishaha laga gaarayo ama casaankii cawawiirtii maqribka ka dambaysay bal intay xoogaa madoobaanayso meesha oo cishuhu soo dhowaanayo caruurta banaanka ka celiya waa saacad shayaaiintu ay yaacayaan buu nebigu yuri sal alay wasalam hadha waxaa arkaysaa ilmo yaroo laleeyahay wuu soo dhacay dabayl baa martay sibaa wiilkii noqday indhihii baa kor u dallacan waad arkaysaa shayaankaasaa jeedhaya caruurtii yareed adkaariya wixiina caruurtii loo akrin maayo caruurta hooyooyinka adkaarta ha u akhriyeen oo ha ku dadaaleen aabbayaasha saasoo kale ha ku dadaaleen dadku haddaanay adkaar akhrisan oo diinta la miciinsan dhulka si fiican loogu noolaan maayo waa la wareerayaa mashaakilkaa badanaya laakiin adkaartaasi waa caafimaad waa nicmo caafimaad weeye adkaartaasi waa diin waa caqiido saasuu nebigu leh sal lla alay waslam xataa nebigu wuxuu tilmaamay sal alla alay wasalam inuu carruurta dafayo qaar baa la waayey wadhaxaase waxaa dhacday deegaamada aan degannahay deegaan ka mid ah nin sheekha wiilu dhalay baa goor subax amse galab bay ahayd unbuu soo baxayoo markii waa la waayey si kastaa la yeelay ilaa yowmina haada dhowr iyo toban sannadood raq iyo ruux waa la waayey wiilkii yaraa raq iyo ruux meeluu marayba aad waxaa loogu badinayaa in shayطaan qaatay baa aad loogu badinayaa marka caruurta nebigu wuxuu tilmaamay sal اlه alيه wasalam intishaaran wa khadfa dhulkana way ku faafaan caruurtana waa dafaan buu nebigu yuri salawaatu ullahi wasalaamu calayh dafidaasi marka waxa weeyaan waa wax khatara oo jira waa dhoweedbaa meelaanu joogno magaalo nagu dhow baa caruuro iyo dad aad looga qaadqaato waxaa la yidhi keliyaha lagala baxaya nin xoogaa baqayay islaanta inuu la guursadana rabaa ila raggu isku xiniya maahe nin baa warkiisa caddaysta nina luqluuq buu ku jiraa nina waa iska maskiinoo mid unbu iska ag fadhiyaayo wardigiisa haystaa ma xuma ninka mid iska ag fadhiya nabaddeeda in loo daayaa fiican hadhow haddii aadan waxba xajisan karaynin ninba meel bay u joogtaa mogta marka ninkii wuxuu alla ilaah islaanta u dhex raacay waxaan waa la qaatayda ah guurkii u dhex raacay maanta ninba fursad buu eegtaa moogta laba saaxiibadiisu kuwii warnaan guursadaan rabaaye islaantii dee aroos baan gelayaa hosh waa diyaarsan tahay ninkii gaari baa lagu qaatay dhaha meelaha uu joogana meel aad loo labalabadii saddex saddexda looga yaqaano maaha dee nimankii islaantii oo qada karsanaysay cashay bay u yimaadeenoo inaa lilah waxa dhac war ma ka haysaa may ninkii hebelaa la qaaday gaari nooha ah oo gaal xoog weyn oo cad kolley gacantiisu waa noo muuqatay baa lagu ritay ninkii markaasay tidhi maalmahaasna xoogaa shaqa la'aanna way hayso shaquu raaraadinayay shaqa doondoonkiisa in la qaadanayo waan garanayay bay <laughs> tii shaqa doondoonkiisa in la qaadanayo meel kasta suu albaab kasta u garaacaya waan garanayay toddobadiibuu ka soo baxay nimankiibu todobadii ka soo baxaya maxaa kala addee markaasuu yidhi waa lagu helay baynu dhahaynaa waa lagu helay baynu dhahaynaa dabeetana islaantii baa loo yimiyo ninkii oo la wado naahada abshir dheh abshir ninkii kudaafada halkaasaa lagu soo tuurayoo ilaahay keliyihiis waa bad qabaan waa caafimaad qabaan ninkii baa lagu soo tu ninki waa caafimaad qabaan birrix markaas alxamdulilah ilaahay baa soo celiyey xoogaa markay nimanka ka tageen bisaa u eegtay warniyo nin xabsi kuma jira uma ekide illa waa nin <laughs> toddoba cisho aroos ku jirey war nin xabsi ku jiro ma ekide war see waxu jiraa niyo adigu dee ku banaysany mar hadduu dee goolkiisi dhaliyey waxay dib ka noqotaba marka wax badanoo waaqica dee dhacaya wax badan baa la dhex raacin karaa marka dee shaydaanka carruurta waa dafaa laakiin kuwa xadana waa jiraan dee kuwa carruurta qaato dee ka baac mushtarana way jiraan marka nebigu sal la slam aduu carruurta adkaarta u akhriya ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah carruurta in adkaarta loo ahriyo nebigu sal alay wasalam xasan iyo xusein wuu u xirsixiri jiray way yaryaraayeen kuma dhawaaqi karna adkaartii si sax ah isagaa marka intuu soo qabto oo dhabtiisa ku qabto nebigu buu u ahrin jiray sal lla lay acuudu bikalimaati اllaahi taammaati min kulli shayطaani wahaama wa min kulli caynin laama markaasuu nebigu wuxu waxaan magan gelayaa ilaahay subxaana wa tacaala kalimaadkiisa dhammaystka tira kuwa kowniya kuwa sharcigaba min kulli shayaanin wahaama shaydaan kasta ma ilaahay ka migan gelaya iyo wahaama hamadu waxa weeyaan wax kasta oo wax bahallada xasharaadka ah ee sunta leh sida abeesada iyo dibqallooca iyo masaska iyo balaayadaas wa min kulli caynin laama iyo il walba oo qofka dhibaato ku asiibta oo dhib gaarsiisa wa kaana abuunaa ibraahiim markaasaa nebigu wuxuu raacinayaa faallo kooban aabbahayo ibraahim waa nebi ibraahim wuxuu ahaa yucawidu biha ismaaciila wa isxaaqa ismaaciil iyo isxaaq labadaa nebi ibraahim waa u akhrin jiray buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam carruurta in loo akhriyo awoobuu u yahay soo ma cali baa dhalay dee awow buu nebigu u yahay sal alla alay wasalam labada wiil ugu akhrinayo marka ama awowuu noqo ama adigu dhal ama walaalkaa ha dhalo ama islaanta khayrka qabtee aad qabto ha dhasho dee aqalka iyadoo carmala aad guursatid oo ay wadato wamaa ilaa daalik adkaartaasi way fiicantahay carruurta in loo ahriyo waxaa ka mid a xirsi xir loo sameeyo carruurtu intaanay dhalan oo nebigu hadda iminka waxaad aragteen cudurro dilaa ah baa dadka laga tallaalaa hay-adaha caafimaadku sanadkiiba mar baa la soo celiyaa jadeecada iyo dabaysha iyo tiibayda iyo lix cuduroo dilaaya baa la sheegaa soo ma shareecadu waxay inoo sheegaysaa ilmuhu intaanu kuu dhalan shayddaanka ka tallaal ka sii tallaal hadhow si caqligiisa iyo caqiidadiisa iyo calafkiisa aan waxba u yeelin oo ilmo derderan aanu u noqon markaas nebigu wuxuu leh sal alla alay wasalam qofkiin haddii marka uu reerkiisa u imanayo oo ninku xaaskiisa wuxuu u doonto xaaskiisa markuu ninku u doonanayo haddii uu qofku yidhaahdo bismi illaah ilaahay magiciis baan qabsanayaayoo ku bilaabaya reerkayga aan la kulmayo allaahuma janibna shayaan ilaahayow shaydaanka naga foge wajanibii shayaana maa rasaqtana waxaad nagu arsaaqdo awlaad ahna shaydaanka allow ka foge haddii habeenkaa dhexdooda ilaahay ilma qadaro islaantii ilma qabsato lam yaduruhu shayaanu abadaa shaydaan waxba yeeli maayo bi nebig sal la alay waxba yeeli maayo marka hadday islaantii aqalka kuu joogto oo xaaskaagii tahay oo aad damacdo dareenku yuu ku qaadanin adkaarta laakiin ha ilaagu meel kaama joogto kaa carari mayse adkaarta akhriso dabeetana iyadana u sheego na ixasuusi dheh xaaladda meelay gaadhaba ixasuusi dheh oo markaa adiguna markaa dee xusuusno oo adkaartii markaa wada akhrista ubadkaa habeenkaa meesha xidhmaa insha allahu shaydaan wuu ka badbaadaya waxaa ka mid ah qofku markuu suuliga gelayo wuxuu nebigu yuri sal alla alay wasalam qofku markuu suuliga gelayo ama xamaamka gelayo ama god u gelayo haddii qofku uu yidhaahdo allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'ih ilaah waxaan kaa magangalay khubu waa jamcu khabiid waa dukuuru shayaaiin shayaaiinta kuwooda labka a baa la yidhahdaa khabiidna waa jamcu khabiiثa wa inaaثu shayaaiin shayaaiinta kuwooda dhadiga a baa la yidhahdaa khabiidku marka waa waxa sharka ah ilaahow lab iyo dhadig rag iyo dumar shayaaiinta sharkooda iyo balaayadoodan kaa magan gale qofku sidaa ha markuu suuliga gelay xadiiska riwaayaad qaarkood waxay yidhaahdaan inna haadihi alxushuush xushuushtan musqulaha marka nebigu u jeedaa laakiin ereyga xushuush asalkiisu albasaatiin baa la waa beeraha waxaa rasuulku lafdiga u isticmaalayaa inta aanay suuliyada samaysan ama musqulo aanay dadku dhisan beeraley bay ahaayeen beerahoodaasay meel ka mid ah ku xaajo gudan jireen marka saasaa kelmadda asalka rasuulku u adeegsanaya markaasa nabigu wuxuu leeya musqulahani shayaaiintu way soo xaadirtaa waa meeshay degan yihiin musquusha iyo qashinqubka iyo kudaafadda iyo meesha xoolaha lagu qala iyo meelaha qurunka o dhan iyo bulaacadaha halkaasuu degan yahay shaytaanku halkaasay isugu yimaadaan qofkiin markuu suuliga gelayo adkaarta ha akhristo waxaa nebiga u timi gabadh waxay tihi rasuulka ilaahayow dhiig baa iga socda habeen iyo maalin intaa u sannadood ma daahirsado waa liitaa nebigu muxuu ku yidhi sal alay wasalam dhiigga kaa soconaya waa shayddaan baa ku haraatiyey ama ku laaday xidid la yidhaahdo caadil oo makaanka iyo riximka hoostiisa mara ayuu laad ku dhuftay buu nebigu yuri sal alla alay wasalam xididkiibaa go'ay dhiigga soconaya kaas weeye buu nebigu yuri sal alla alay ali wasalam ma ujeeddaa dhiigga soconaya kaas weeye buu nebigu sal alla alay wasalam marka waa cadow gabadhaasi wuxuu rabaa inaan ilmana qabsan caafimaadna ka fogaato cibaadadiina ka waxaysanto ninkeediina ku dhibmuto iyadiina dhiigla-aan u dhimatuu rabaa xididkaasuu jaraya bal laadaya laakiin hadday adkaartii akhrisato way ka badbaadaysaa dadka qaar adkaarta markaadan akhrisan suuligii geshid ile cawradaadii daawanaya waa kugu qosqoslaya hadda nin weyn ama qof dumara oo xaafad intuu soo dhex taaga dharka iska dhigay soo lagu qoslimaa lala yaabi maayo dee ninkan shaydaanku halkuu degan yahay islaantiisii iyo caruurtiisii iyo balaayadii o dhan baa halka fadhida haddaad isqaawiso ood quwaysanayso ama aad xaajo gudanayso oo aad adkaarti akrin wuu ku fiirsanaya bal islaamkaa fiiri kan fiiri buu lasoo eegaya kuwo qaar baa qofka intay jeclaadaan gala markaasaa marka qur-aanka lagu akriyo ka qayliya wuxuu odhanayaa isagoo qaawan baan arkay waan jeclaaday waa caynka kan maxaa wax kuugu darayaba kala baabbaaba tihiin nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi isagoo arrintaa ka hadlaya sitru maa bayna aljinni wa cawraati bani aadam asturka udhaxeeya iyo daaha udhaxeeya jinka iyo cawrada bani aadamka haddii qofkood qof ka mida ah uu suuliga galo an yaquula bismi waa inuu bismi dhaho bismi markaad tiaada suuliga sii gelaysid baad bismi dhahaysaa ducaadana akhrinaysaa khalaas markaad geshid masharqanta iyo qubayska iyo qulucda inuu maqlo mase inuu wax arko waxba arki maya waa dem kuma arkaba dee kuma arkay laanna adkaar adag baa ku xidhan arrintaasi waa muhim jiddan in qofku ilaashado adkaartiisa nebigu sal alla alih wasalamna wuu tilmaamay waxaa ka mid ah xisniga la rabo qofku inuu marka uu meel dego safar baa tahay meel baad istidhi ku seexo oo deg oo habeen kusii dhax ama maanta gelinka hore joog ama waxaad istidhi meesha tan ku nasto oo bal ka qaday oo harso oo galabta ka carow baad istiri ama safar baa tahay oo marba meel baad dee ku degaysaa adkaar baa jirta la akhristo nebigu wuxu uhi sal alla alay slam man nazala manzilan qofka meel dega ama wakhti kooban deg ama maalma deg ama toosba u deg haddaad rabtid uma qaala dabeetana yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq ilaahay kelmadiisa dhammayska tiran baan magan gelayaa wixii uu abuuray lam yadurahu shayun xataa yartaxila min manzilihi daalik wax dhibaya ma jiro ilaa uu ka guuro meeshaa uu degan yahay buu nebigu yuri salawaatu wasalaamu calayh carabtii waxay ahaayeen jaahiliyadii qabla alislaam marka ay safar yihiin markay meel degaan waxay odhan jireen intay hadlaan ninka markaa la socda hogaaminaya safarka jinka meeshan degan odaygiisii kaaba qabiilka ninka u ah ayaanu magan galnay inaanu shayaaiinta waxbana yeelin soomaal garan inahum suuratu eh, jin yacuuduuna birijaali min aljinni fazaaduuhum rahaqa so alle ma waran subxana wa tacaala marka adiga waxaa inaad ka xorowdaa la rabaa oo markaa aad adkaar akhrisatid innaga markaynu hadda guri dhisanno kale dadka qaar waxay sameeyaan guriga markuu dhisto xooluu qalaa eh, waa markaa dadku isugu yeeraa allabari baa la sameeyaa ama luqadda kale zabna waa la yhah zabna waa la sameeya ama allabari baa la sameeya zab iyo allabari waxaa doonto dhaho waxaasaanba meesha la sameeya haddii qofkaasi uga jeedo bay leeyihin culimmadu shukran lilaahi tacaala ilaahaygii binaha iyo dhismahaa siiyey dad badanoo haysanin mahadnaq ilaahay u mahadnaqay hadduu u bixinaya sadaqadaas wax dhibila maaha hadduu laakiin isleeyahay meesha tan jin baa kula degane jinkan xoogaa iska kala jeedi ma bannaana markaasi xoola waxaasna meesha lagu cuno in la sameeyo labadaba sharciyan ma bannaana waxaa ka mida ah adkaarta iyo xisniga qofku markuu magaalo soo galo soomaalidu geeddi bay ku jirtaa iminka safar iyo geeddi raggiina halka jooga xitaa meelo saraa sallaanku idinku xidhan yahayoo dhoof baa caloosha ka wada guuxaya isboonsarro iyo maxaanku idhahdaa awlo kale oo aroosyo ujeeddo kalele iyo qaab baa lagu dhoofaa iminka soo maaha dee loo baxaa wadankiina geedi un baa lagu jiraayo magaalaa la tagaayo badahaasaa la mara soomaalidu waa wada geedi meelay joogaanba intanagiga waa yartahay qofka marka markuu socdcaal yahay ama safar yahay magaalo soo galo adkaar baa in akhrista la rabaa ummad dhan baad u soo gashay dad meel degan baad u soo gashay hadduu dadku musliya gaalaba isugu jireen waaba kasii awlaysanta hayaaطiin iyo jiban baa meeshan degan waxaad u baahantay xirsixirnaad akhrisato nebigu wuxuu ohan jiray sal alla alي ali wasalam markuu magaalo soo galo oo guryuhu magaalada u muuqdaan allaahuma raba asamaawaati sabc allihii samaawaadkan toddobada ah iska lahaayo rabbigiisa ahaayo wamaa adallat iyo waxa ay harayso ay dul joogto dee adduunkii ah samadan adduunkay dul joogtaa soo maa wa rabba alardiina asabc toddobada dhul allihii rabbigood ahaayo iyo wamaa aqalat arladu waxay sido xalle wixii adduunka jooga jin iyo insiba dhulkanay saaran yihin soo maa kaas uu sido waraba ariyaaxi wamaa adarat riwaayaadka qaarkood dabaylaha kacaya iyo duufaanada dhacaya iyo waxa ay kicinayaan rabbigii iska lahaayo warabba shayaaiina wamaa adallat shayaaiinta rabbigoodii allihii ahaayo iyo wixii ay lumiyaan innii as'aluka khayraha magaaladan aan ku socdo inaan gala rabo khayrkeeda ilaahu ku weydiista wa khayra maa fiiha khayrka ku jiraan ku weydiista waacuudu bika min shariha sharkeedan ilaahu kaa gale wa shari maa fiiha iyo sharka gudaheeda yaalla ilaahu kaa gale khalaas waa xirsi xihantahay marka bala arki maysid haddaad yaqiinsan tahay oo ay afka kaa ahayna dee niyadda ka yaqiinsan tahay bala arki maysid waa rasuulka sal alla wasalam adkaar ka sugan weeye waxaa ka mid ah qofku markuu maqlo dameerka cidiisa ama eyga cidiisa markuu maqlo gaar ahaan habeenkii nebigu wuxu uhi sal alla wasalam haddaad maqashaan ey ciyaya habeenkii iyo dameer qaylinaya haddaad maqashaan habeenkii ilaahay ka magan gala waajib ma aha in billahi min ashaytaan rajiim tira waa sunne waajibkuguma aha laakiin nebigu wuxuu le ilahay ka magan amarkaasi nadbi baa la yidhahdaa xagga usuulalfiqiga ilaahay ka magan gala fa inahunna yarawna maa laa tarawn waxay arkayaan waxayd inaan arkayn oo jinkii iyo shaydaankii baladii bay arkayaan idigu ma arkaysaan laakiin shaydaanka iska naara buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh riwaayad kalea marka ku qayda habeenkii bileyli tiraahda alimaamu shawkaani isagu wuxuu leeyahay habeenkii bay arrintaasi gaar ku tahay ee maalintii arrintaasi lama socoto ayuu leeyahay arrintan la is amrayana waxa weeye shayaadiintu waa wax dhib badan dadka si aanay qofka waxba u yeelaynin oo uga badbaado ayaa sidaa nebigu uu sheegaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fatacawaduu biاllaahi min الshayطaan fainahu ra'aa shayطaanan shaydaan buu arkaaye ilaahay shaydaan ka magangala buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayadda bukhaari iyo muslim marka dameerada iyo iyo eyda iyo cidooda habeenkii shaydaankaa la yska naara waxaa nebigu sal alla alay wasalam uu tilmaamay waxyaabaha xisniga ah hamaansiga qofku markuu hamaansanayo wuxuu nebigu yuri sal alla alي wasalam hamaansigu la hamaansado shayطaan xaggii buu ka ahaaday oo waxaa keenaya dee cajsiga iyo qofku markuu shaydaanku rabo inuu ku seexiyo ama ku caajisiiyo qofku waa luloona wuu hamaansan wuu hamaansanaya shaydaan buu ka ahaaday waxaa looga jeedaa isagaa raalli ka ah oo raba laakiin isagaa qofka ka keenaya maaha hamaansiga hamaansiga ilahay baa qof ka keenay subxaana wa tacaala marka nebigu wuxu leh sal la alay waslam qofkiin marka uu hamaansado hamaansina waa la dhahaa halaaqana way yidhahdaan soomaalidu markaad hamaansato afka kala qaadid oo qofku oranayo wuxuu nebigu leh sal la alay wasalam ha celiyo gacantiisa hadduu salaad ku jiro afka gacanta ha saaro gacanta ha ama mara hadduu haysto afka ha ku celiyo dadka qaar baa markuu hamaansado cod dheer haadiisaad la yaabaysa ka soo baxaysa celiya buu nebigu yuri sal allahu alay waali wasalam shaytaan buu ka ahaaday hamaansigu shayaan buu ka ahaaday hadduu qofkiin hamaansado hamaansiga ha isku celiyo yaanu odhanin qofkiin haah yaanu odhan buu nebigu leeyay salawaatu ullahi marka qofkiinuu haah odhanayo daxika shaydaankaa ku qoslay buu nebigu salawaatu ullahi wasalam daxika minhu shayaan shaydaankaa ku qoslay markaasuu le war afkiisa fiir dalqa weyna ilkihiisa fiiri bismi dhuuntiisa kugu ciyaara waa suuq moogta waa suuq marka wuu kugu qoslayaa shaydaanku caajis ma hamaansiga marka afka gacanta saar saddex arrimoodba acuudu billahi min ashayaan rajiim qofku marka ma dhihi karaa maya ma dhehaysid lianna nebigu ma odhan markaa hamaansataan acuudu billaahi min ashayaan rajiim dhaha nebigu ma dhihin laakiin nebigu muxuu yidhi afka gacanta saara buu nebigu yihi salawaatu wasalaamu calayh qodobka kuwaad waxaa la sheegay alle inuu neceb yahay hamaansiga oo ajzi ajzi iyo tacab buu sheegaa waxaa kaloo la sheegay shayطaan inay ka soo jeedo bahashan oo bimacnaa raalliyuu ka yahow rabo waxaa kaloo xadiid imaamu axmed culimmada sanadkiisa wax ka sheegaan uu jiro odhanaya ina الشhayطaana yadkhulu maca الtafaa'ub shayطaanku qofka ayuu maxaan ku idhaahdaa hamaansigiisuu dhex galaa dhex galaa riwaayad صaxiixayn baa laakiin jirta iyadoo صaxiix ah faina الشhayطaana yadkhulu maca الtafaa'ub saxiix الbukhaari wa muslim marka shaydaanka waxaa ku shuqul leh waxaad samaynaysaa markaad hamaansanayso afka gacanta saar intaa isku celin kartid isku celi oo afka gacanta saar ama marada gacanta saar cod dheer uu kaa soo baxo iska ilaali waxaa ka mida marka aad gaadiidka fuusho sida awrta awrbaa waagu la raaci jiray awrta marka la raaco nebigu wuxuu sheegay sal alay wasalam geela in laga shayaaطiin laga abuuray ayaaiin in geela laga abuuray buu nebigu sheegay sal ala ali wasalam markaasuu nebigu wuxuu yidhi awr kasta shaydaan baa daba socda buu nebigu yuri sal la alay ama halkaa tawaada ah ka fuushan shaydaan baa geela laga abuuray shaydaan baa dhalay maaha micnuhu laakiin waxaa looga jeedaa geela qallafsanaanta iyo adaygiisa waa dabciga shaydaankoo kale hadda bani aadamka qur-aanka ilaahay markuu yidhi khuliqa alinsaan daciifa khuliqa alinsaan insaankii maxaa laga abuuray daciif baa ogy soo maa dacfii damardaraha ku jirta laakiin lagama abuurine maxaa loo jeedaa biyaa laga abuuray insaankii may waxaan u jeedaa khuliqa alinsaana cajuulan dheh aayadda qur-aanka khuliqa alinsaana cajuulan insaankii maxaa laga abuuray deg deg soo maha dee insaanku ma deg deg oday la yidhaahdaa dhalay dee maya ma dhalin laakiin dabcigiisaa laga wadaa dabcigiisao dhan ba muxuu yahay waa degdeg waxba ma sugayo waa bini aadamku waa wixiisao dhan baa taa iska ah sidaa awgeed baa shayaankana markii la yidhi geela shaydaan baa laga abuuray waa xagga khuluqda sidaa awgeed baa nebigu dadka geelayda ah ee geela dhaqda ee raaca ee maala iyo dadka adhilayda ah nebigu u kala saaray ahlulibili dadka ahluibilka ah iyo dadka fardaha leh ahlulfadaadiin waa dad adadag oo qaylo badan oo naxariis ah, daran waa ka rag geeljiraha soo mar way garanayaan ka u yar geeljiraha baa hadhuubka iyo maxaan ku idhaahdaa waxoo dhanta lagu raro badhangedna loogu daraya markaasaa la casaynaya loo naxariisan maayo ilmaha yaree toban jirka ama labaya toban jirkee la socda hadhuubkii wax lagu lisayey iyo wixii o dhan ba isaga inta lagu raro baadhangeda geela lagu wado dabada loo qabanaya shan lagu dhufanaya isaga waxaa laga yaabaa in caanahaba laga iibsado oo la qadiyo hal godol inuu wax cabo subixiina hal xigsinteed xoogaa laga siiyo habeenkiina wax lakabasiyaa dhici karta ma hadli karo waa la dhangadaynaya haddii doonaan intay bur iyo wax dubtaan bay afka waxba u saarayso halkaa fadhiya dad naxariis daran weeye ahlu lqanami ahlu lwaqaari ahlu sakiinati walwaqaar dadka arilayda ah waa dad degan oo xasiloon buu nebigu leh sal la alay slam soomaalidu waa isku eedeedaysaayo adhilayda way yasaan laakiin adhilaydaa khayr badan dee ninkan hadda maanta adhilayda haddaad usoo hoyato caawa neef buu kuu qali waa kan bal kan haddii xero geela u xaraysantahy muxuu kuu qali karaa geel inuu guran yahay ka war haba ka elimis caawa gaajaad meesha la seexanaysa laakiin ninkaa adhilaydaa ku qari mayso inuu neef kuu qalaa laga yaaba aroortina mid ku siiyo ama laba ku siiyo labad kaxayso oo waa caynka naf nafci badan buu leeyahy marka nebig wuxu ley sl alay slam markaa fuushaan awrta oo gaadiidsanaysaan halkaas awr kasta halkaa tawaada ah ee surka ah shayddaan baa ka saaran ilaahay magiciisa xusa markaa fuulaysaan sida ilaahay subxaanah wa tacaala idin amray alla xusa markaa alle xustaan adeegsada oo gaadiidsada ilaahay baa idinku qaada oo idiin sakhiray oo idin daliili idinka dhigay oo idiin dulleeyey awr dhan oo intuu leegii aad yaabayso ilmo yar baa hogaaminayoo wada mujeda ilaahay baa kuu duleeyey subxaana wa tacaala adkaartaa marka ha ilaawin wuu kula buubi karaa waa kula didi karaa dhibaatuu keeni karaa haamuhu kaa burburin karaa adigaa ka dhici kara khatar badan buu keeni karaa adkaartaa akhriso shaydaan baa halkaa ka fuushan buu nebigu leey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a xisniga nebigu sheegay dumarka fitnadooda in dhufays adag laga galo nebigu wuxuu yidhi xadiidka usaama ee saxiixa ummaddayda aniga dabaday wax dumar uga shar badan ugama tegin buu nebigu yuri salawaatu wasalaamu calayh maanta adduun meeluu marayana dee waad aragteen adduunyadii waa xumaatay ma fiicna oo wax kasta oo midabkii qofkii raba inuu iscaddeeyo ama midabkii bedelo dee dukaankaasay taalaa shilimaad baa ka xiga ma ujeedaa waad aragteen gabdhihii iyagoo mayka marsaday oo wejigii beddelay oo suniyihii yaryara wax waaweyn maxabad baa lagu dhejiyaa mase waxbaa la maryaano ma aqaane sunni bini aadan ba aan ahayna bahal weynoo farteedaa leegba halkan saarsaaran oo afkii la casaystay oo wejigu beddelan yahay baa suuqaa loo soo baxaya innaguna waxaynu ibtilo ku qabnaa maqaaxi fadhiisiga soomaaliya maqaaxi fadhiisi waa mataanaan isiri isma dayn karaan maanto dhan laga kici maayo maqaaxida waabaan safray meelaha u kacay wadammadan eeshiyada meel ka mida markaasaa hodheellada wax laga iibsanaya agarkoodu meeshii waa hodheel cunto laga laga iibsanaya meel la fadhiistana male waa dad waktigooda ku xisaabtamaya mogta maalintii dambe waxaan arkay mid kuraasi dhowra taallo markaasaa markaasuu igu yidhi cuntada haddaa tekay way ku qaadanayso oo inta laguu dubaad qaadanaysana waa qiimaha haddaad fadhiisanaysana waa qiimaha isagoo ba qiimo la eka lacag markii aan isiri laba dolar ku dhowaad ah baa zaa'id ku noqotay war maxaa dhacay oo fadhiga loo kordhay waa intaa fadhido meesha waa dhowda waxaa dhacday nin yurubka ka soo noqday yurubta baa wuxuu tihi soomaalida ka macaash dabeetana kuraasi buu jayno ka dalbadayoo kuraasidii baa lix bilood badda kusoo jirtay waa la keenay ba hal maqaaxi abuu furay waa nin dee ku soo bartay cunto karinta iyo waxaan aad u tafanunay waddamadaana in badan ku noolaa wuxuu rabaa marka sidii wadamada cadaanka lagaga dhaqmayay koob shaha inta laga cabo laga kaco soomaaliguna markuu soo fadhiisto shan saac u fadhinaya kursiga kici maayo ninkii markuu shaahi dadkii u keeno shah wacan iyo waxyaaro fiican cafeteriya furay baa markii shahu dhammaado sheekay bilaabayaan mogdi uu soo kor istaagay iga kaca kursiga buu leeyay war waa sidee niyo ka kicista horti meeshi miyaanan shah ku cabin ma iga kaca shah waa dhamaysnad baa ii fadhiisanaya meesha soomaalida waa dad moogtay people society waa dad afka waxa isugu sheegay moogta isugu gaarsiiye markiiba waa war ninkaa maqaacidiisa ha fadhiisanina koob shaa markay cabto waa ku caydhinaya dee waxay noqotay in la soo geli waayo bahashi oo adkaato waagii dambe dee meeshiisiibu ku noqda bahashin uu iska xaraash mid kalea kala wareegi <laughs> kii kale hadda iskala fahmayo ha sheekeeyeen weligood maxaa ka gale qaarun baa u imanayo shaahun bay wada cabayaan mogta xagga jeebka maqaaxiyaha gobbaynu ku nahay gobbaynu ku nahay ninkii imaada nin baa shaaha bixinaya shubaya nin baa shaaha bixinaya dee shubaya soomaalida dad bukhalaa maaha laba nin ba waxay yidhahdeen waxay isugu yimaadeen talyaaniga markaasaa laba cishay maqaaxi isugu yimaadeenoo markaasaa nin ka mida ah ninkii wuxuu yidhi war waxaaga iska bixi waxayga iska bixinaya anigi waxayga iska bixinaya waxaaga iska bixi war aan kaa bixi mayma ma iga bixin adoor iska bixi anigu bir kaama bixinay maalinta dambe yidhi niyahow waxaan ku weydiiyey maxaad u timi talyaaniga markaasuu yidhi waxaan u imi jaamacad dhaqaalaha inaan galo war dhaqaale barasho ma baahnidi waa taqaanaa dhaqaalehe meesha ka noqon wirniyo dee ninkaagan koob shaahiraad shubto ogola inuu tiri birri kuu shubi maayo jaamacad dhaqaale haddaadba ku jirtaaye waxbaha baran iska noqon wir markaa khatar wey xaalkaagu waba taqaanaa iska noqon wir marka waa dhaqan soomaalidu gob ku tahay xagga waxbixinta iyo waxwada cunka iyo waa inaha ilaahay inoogu gargaarayba ka mid ta oo nin walba aqalkiisa intaasoo qof baa ku nool ama intaasoo beel siiya waa arrin wanaagsan nebigu sal ly sl marka wuxuu yidhi ina almar'ata tuqbilu fii suurati shayطaan qofka dumarihi sal alla wasalam marka ay soo socoto muuqaal shaydaan bay kugu soo qaabilaysaa ma aha micnaheedu gabadhu waa shayddaanad laakiin isagiibaa hor ciyaaraya isaga baa hor ciyaaraya soomaydina arag marka madaxweynayaasha la dhoweynayo bambay kuwa la yidhahda maaragta durbaano garaaca oo buusi ka tumo oo ciyaar muujinayo bahalaha saa uruxruxaysa ma arag maxaa la ciyaarsiinaya la xayeysiinaya ninka soo socda ninkan gabadha isagaa ciyaarsiinaya horteeda soo socda wuxuu ku leeyahay qofkii meesha fadhiyey soo jeedkeeda fiiri say u soo jeed qurux badan tahay wejiga eeg markaad wejiga eegto wuxuu ku leeyahay xagga ka hoosaysa eeg hoosu dhaadhac gacmaha eeg marba meel buu ku sharaxaya marka suuradda shaydaankaa sharxaya markay sii jiidana eeg buu ku leeyahay markaad sii eegto ku leeyahay hoosu deg xaggaa ka eeg xaggan ka eeg khalaas adiga marka qalbigaagina dhimay waxaa weeye maantoo dhanna dee islaam aadan qabin oo aadan aqoon baad indhahaagana ka eganaysaa qalbigana waad ka qoqaysaa se maxaa kuu yaala waa meesha soomaaliu tiraahdo doob dareen baa dilay doobku sidiisaba wixii dhaqdhaqaaqaba inay isaga ujeedaan buu moodaya ilaan waa ninka waxba aan ahayn oo firaashka la dagaalamaye marka waxaa la rabaa haddaad doobteena isba ilaali islaamaha eegistooda iska daa cudurrada laga qaado koo waxaa ka ah qalbigaa ku madoobaanaya laba waxaa ka ah marka waxyaabaha baaritaanka casriga la sameeyey dacfuljinsigaa ka mida ah. waxaad arkaysaa dhallinyaro labaatan jiro ah ama shan iyo labaatan jiro ah oo ka cabanaya dacfuljinsi labaatan jir waxaa la rabay dhirta iyo dhagaxba inuu qaado baa la rabay marka dee labaatan jir ku islaantii tabar uma hayo oo goormuu ka soo raynaya waxaa keenaya mataqaanaa waa dumarkan qaaqaawanee la daawanayo haddaadan laakiin daawan naag qaawan timaheed iyo wejigeed iyo laabteed iyo jirkeeda aad iska xidhid tan markaad aragtid aad qabtid iyadaad ku bururaysaa mid kale madaa ujeedaba de ilaa nin meel kale ka xidhan baati laakiin haddaad facebooka iyo filimaanta iyo maxaan ku idhaahdaa waxaan musalsalaadka iyo tiifiyadani waxaan aad daawanayso intaa naag qaawan baad daawanaysaa qalbadii baa kaa dhimanaysa dareenkii shucuurtii raganimaa dhimanaysa marka hadhow islaantaadii xalaasha markaad u timaadid ya waxba markaa ma suuroobayso maujeeda heer adag buu ku gaarsiinaya marka dambe indhahaaga waxaa ka xidh haddaad daawanin bal adigu tijaawi in sha allah haddaad dumarka aadan egeegin islaantaada iyo adigu si fiican baa u kala xaajo qaadanaysaa haddii laakiin aad waxaa ka daawatid dumarada iyo waxaas dee islaam waliba halkaa marta waxa ay wadato taadana waa leedahay de wax dheeraada ma wadata de waxa taadu leedahay tanna waa leedahay marka islaantaada u imow khalaas shiddadii ku haysa way kaa haraysaa haddaa daawanin dumar kaleba fa ina daalika yaruddu mima fii nafsi wixii naftiisa ku jira ee dareen ahaa taasaa celinaysa buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam haddii aad doob tahay ka war islaanaad ku noqotaba aadan meesha ku hayn marka horeba islaamaha eeg eegin intaad ka guursanayso iska soom oo qur-aan akhriskii adkaartii wardigii shaydaanka iska naar marka hore qofka dumar ishu kaaga dhacdo dembi lagaaga qori maayo waa isha haddee iska wareegaysa laakiin markaad tidhaahdo war miyay cadda mise waa madoode bar si fiican u fiiri ma dheertahay mise waa gaabanta ma dhuubantahay mise waa shilistahay markaad sii fiirfiiriso dee shaandhaha sii shaandhayso arrinta markaasaa qalbigaagu leeb sun ah baa ku dhacaya khalaas qalbaddaa ku madoobaanaysa waxaad noqonaysaa qof finish ah nabigu wuxu sal lay slm xadiidka muslim baa wariyey xadiid kale ee axmed man kaana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhir qofka ilaahay maalinta aakhire rumaysan falaa yakhluwanna bimra'atin qof dumar ayaanu la cidloonin goonni meel cidlo ah ha la tegin oo qol ha la gelin meel gaara ha wada gelina laysa macahaa duu maxramin minha cid maxramkeeda ahna meeshaas aanu joogin maxaa haddii laysku keliyeysto shaydaan baa ku saddexabu nebigu sal alay waslm suu kuugu qalqaalinayo kuugu qalqaalinayo marka dambe runtii dhibaato weyn buu kuu geysanaya waa waaqic fara badan oo dhacay dhallinyaradu intaa way kuu imanaysaa waxaase kaaga sheekaynaysaa waxaasaa igu dhacay gabadh baan wada sheekaysan jirnay markaan wada sheekaysan jirnay maalinun baanu meeshaan ugu sheekaysanaynay meel beeraan tagnay xadiiqad bannaankaasaan u yaro baxnay guri baanu ku kulannay saasaa dhacday iskuulkaanu ku wada hadhnay wa shaydaan baa isku kaaya qaaday maxaan sameeyaa waa waxaasoo dhan baa imanaya marka waa lagaa teedaya marka hore walaa taqrabu الzina waxa lagu leeyay wuxuu ninkii shaacirka fanadaratun faibtisaamatun fasalaamun fa mawcidun faliqaaun marka hore gabadhi waad fiirinaysa waa lisu dhoola caddaynaya marka adaa dhoola caddaynaysaa iyadana way ku dhoola caddaynaysaa markaad fiiriso laisu dhoola caddeeya fa salaamun waa laysa salaamaya fa mawcidun waa la ballami fa liqaaun waa la kulmi laakiin maanta waaba soo dhowaatay waagaas moobelaba ma jirinba shaacirkaasi hadlayay maanta waa fa nadaratun fa liqaaun waa la isarkay waa la kulmay bahalkanaa fudaydinaya wax kastabade sawirka ii soo dir kan u soo dir message u dir ha laguu soo diro hadallo beenbeen ah ha laysu sheeg sheego khalaas gabadhii af libaax bay gashay khatar cadiib inta gabdhood ee sidaa rag u baaba'sheen ee ku waashay ee hadda xidhxidhan ee cilaajiya ku xidhan ama maxaan ku idhaahdaa noloshiiba ka dhacayoo kharibmay xisaab ma laha allaha laga yaabo subxaana wa tacaala dhallinyaradu ama dadku raggu dumarka iska ilaaliyeen waxaa ka mid a markaa suuqa gelaysid gebagabadeennii darsiga suuqa shaydaanku subaxa isagaa u horeeya calan buu ka taagtaa habeenkiina waa ku baaqi noqdaa qofka suuqa uga horeeya iyo ka u dambeeya ka soo baxa labadaba ha noqon buu nebigu sal alla alay wasalam markaa suuqa dhex maraysid oo iska dhex socotid adkaar baad akhrinaysaa qofka markuu suuqa dhex marayo soo galo yidhaahda buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamd yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuut biyadihi اlkhayru wahuwa calaa kuli shayin qadiir qofka saa yidhaahdaa ilaahay wuxuu u qorayaa alfa alfa xasana kun kun xasanaat kun kun xasanaat waa maxay hal malyan oo xasanaad baa ilahay kuu qoriyay waa hal malyan oo xasanaada alla kuu qoriyeen ducada markaad akhriso wamaxaa canhu alfa alfa xasana hal malyan oo ilaahay subxaanah wa tacaala sayi'ah ayuu kaa maydhayaa warafaca lahu alfa alfa daraja hal malyan oo darajaan ilahay baa ku siinaya subxaana wa tacala waa adkaartaad akhrisa keliya suuqaa markaad dhex marayso lianna meeshan xuska ilaahay baa ku yeel adduun baa la kala caydhinaya waxbaa la kala faasaxaya waxbaa la kala iibinaya adkaartu waa ku yarta wax adkaar akhrinaya waa naadir sidaa awgeed qofka adkaarta xusuusta ee akhriya kun xasanaad kun dembi oo laga dhaafo kun darajo ilaahay siiya subxaana wa tacaala arrintaas waa arrin iyaduna muhiima qodobka u dambeeya waa xisnu lqadab qofku markuu cadhoodo qofku bini aadamka waa cadhoonaya wakhtigan hadda la joogana cadhadu way iska badantah intaan carada la gaarinba shuufitaankaa iska badan qofku wuxuu odhanaya qofka anigu waa shuufayban waaba maarata waa ka dhex arkay oo muxuu kugu sameeyey miyuu wax ku yeelmay niyow soo qof jinkaagu iska naca arag buu ku leeyahy war jinkan adiga kugu jiraa ee dadka kugu diraya haddaad xanuunsanaysana meelaha cilaajka iyo laisku daaweeyo qur-aan isku akhride haddii balaaya kudhex xulayso haddaad caadi tahayna dee bini aadamkan iska nabadgeli maxaa jin kuugu diraya dadka marka cadhada hadduu qofku cadhoodo dawadeeda nebigu inoo sheegay sal la alay slam ina alghadaba min ashayaan caradu shaydaan bay xaggii ka ahaatay wa ina ashayaana khuliqa min annaar shaydaankana dab baa laga abuuray dabkana biyaa lagu daniyaa faidaa qadiba axadukum qofkiin markuu cadhoodo falyatawada ha weysaysto markaa cahootid markiiba weyse isla gaadh xataa haddaad weyse qabto xitaa weysadaa kaa jabaysamaha micnuhu laakiin caradii baa kaa degaysa hay-adaadii qaabkaagii wax ka bedel haddaad taagan tahay fadhiiso haddaad fadhido kac ama jiifso ama soco qaabkii wax ka bedel kii kuwadwaday ee meesha taagnaa waad ka fogaanaysaa marka waxoogaa cadhadii way kaa abaysaa way kaa jabaysa cadhadii maxaa ninkii nebiga u yimid ee ii dardaaran ku yidhi saddex jeer nebigu muxuu ku yidhi ha cadhoonin bimacnaa waa cadhoonaysaa laakiin cadhadaadii ha fulinin laysa shadiidu bisuraca xoog badnaantu ma aha ninka legdinta badan ee dhinaciisa dhulka aan la dhigin maaha ninka xoog badan walaakina ashadiid alladii yamliku nafsahu cinda alqadab waa qofka naftiisa qaban kara markuu cadhoodo iscelin kara oo afkan aan wax ka dhihi karayn ka dhihi karay laakiin iska celinaya gacantaana wax ka samaynay imise qof baa intay wax yar ka cadhoodeen ficilkii ay sameeyeen uu ka weynaaday waxay ka caraysnaayeen imise qof wax badan baa jira sooma wax yar baa nin maxaan ku idhaahdaa xaaskiisa isku qabanayaan markaasuu furaya yar isku qabanaya hadhow wuxuu ku leeyahy qiil ha la ii raadiyo waxaan sameeyey gawaa saasay iga noqotay saasay iga noqotay mogta waa khatar cadi marka cadhada in laiska baabiiyaa fiican waabaa nin ii yimidoo wuxuu igu yidhi sheekh islaantii baa lix saac meelahaas habeennimo ila soo hadlay toddoba saac ku dhowaad kowda meelahaas islaantii baa ay haysato ifur bay leedahay caawa loo kala seexan maayo markaasaa wayna cadhaysantao cirkaasay maraysaa xaaladdu meel adag bay joogtaa markaasa waxaan ku yidhi islaantaadu hingaadda ma taqaanaa carabiga la qoro markaasuu in u malayn maa inay aada u taqaano keendha warqadoo xaaskayga heblaayo hebel oo aan jeclahay oo waa saasa ugu qor baan ku naqaadadhe waa taas markaase waxay mooday dee inuu u qoray markaasu wuxuu yidhi waxay joojisay buuqii iyo qayladii hadalka dhan way joojisay markay joojisay waxay bilowday anigu waa iska seexday bu waxay bilowday buu yidhi inay boorsadii maryaha ku urursato waagi intaan la gaadhin hadhow markii subaxii salaadii subax baan iska aaday buu yidhi barqadii ilaa saddex saac baan guriga ku soo noqday albaabka laga soo galo buu yidhi iyo kijadu isku yara beegantay markaan soo gelaya baan ilqoodhaan ka ega buu yidhi geesgees baanu ega baa idinku dhahdaan miya <laughs> ilqoodhaan ka ega buu yidhi kaasaan ka ega mise waa dhoolla caddaynaysaa buu yidhi anna waxaan u jeeday baan iska dhigayaa buu qolkaan gale mise meeshii xala dagaalu ka jiray quraac baaba diyaarsan saaka isku daboolan quraacdii baan iska cunay buu yidhiyo hadhow bay soo gashay markaasay igu tihi war ma quraacatay haa markaasay qoslaysaa horta maxaad la qoslaysaa baan ku yidhi xali waxaa samaysad og tahay waad khiyaantay gabadhii aan ka adeeganayay saaka baan warqadda akhri dhahayoo <laughs> furiin maguma qornay tiri <laughs> micnaheedu dumarka maskax baa lagu maamulaa reer xamarku waxay dhahaan naag miskiin waaye ninkii dhaqi waayaa ka miskiinsan bay dhaheen waa maamaha weyn moogta maamaha weyn wey naag miskiin waaye bay dhaheen ninkii dhaqi waayaa ka miskiinsan waa maamaha aad u weyn cajiib ah marka qadabka iyo cadhadu waa arrin u baahan qofku inuu wax badan ku xalliyo khitaam waxaan ku khatimaynaa nin sheekhoo daaciya ayaa islaamtiisii la guursaday meesha la joogana meelaha qaar baanba laga aqoon guurka islaamaha labalabadiiyo waxaa markaasuu wuxuu yidhi dhowr habeen baa hurdadii iga tagtay oo jiif iyo joogba waa la ii diiday habeenkii dambaan fikray waa nin sheekho daaci oo kutubta akhriyo oo jaamicaadka wax ka dhigo nin sheekha ah. habeenkii waan fikray warheedheh sow nebigu ma dhihin buu yidhi sal allahu calayh wasalam marka la adimo shaydaanku isagoo dabada neef ka socoto buu ka cararaa masaajidka war maa ku adintid maanisri buu yidhi islaanta maa ku adintid daaraddii gurigaan usoo baxnay bal daaradda ina keen baan idhi waa habeenbar buu yidhi habeenbar dee marka la guursado soomaalida qof baa dabcigiisu bukoodaa moogta waa la isgalaangelayaa nin walba suu ula xamaartaba adin baan ku dhuftay bu allahu a kor dhagahan faraha gashadan qaylinaya war miyaad waalat war allaha alla mey uma joojinb waan dhamaystay adinkayga waar toddoba saxibna daaraddan ka dhex adimayaa bur guriga markaan allahuma